رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnay weli adkaartii hurdada adkaaru noom ayaan gelaynaa marka la jiifanaya jamacu wuu kulminayaa qofka kafayi labadiisa gacmoodu isku keenaa markuu ducaysanayo oo kaleu ka dhiga uma yanfusu fiihimaa waa afuufa fayaqra'u fiihima wuxuu ku dhex akhrinayaa bismi illaahi araxmaan araxiimi qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad wuxuu kaloo ku akrinayaa bismi illaahi araxmaan araxiimi qul acuudu birabbi alfalaqi min shari maa khalaqa wamin shari qaasiqin idaa waqaba wamin shari nafaaqaati fi lcuqad wamin shari xaasidin idaa xasad wuxuu kaloo ku akrinayaa bismi illaahi araxmaan araxiimi qul acuudu birabbi nnaasi meliki nnaasi ilaahi nnaasi min shari lwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fii suduuri nnaasi min aljinnati waannaas labadii gacmood ayuu saddexdaa suurad ku afuufaa uma yamsaxu bihimaa wuxuu marinayaa ma istataaca min jasadihi intuu kari karo oo jasadkiisa yabda'u bihimaa labadii gacmood wuxuu ka bilaabayaa calaa ra'sii madaxa ka soo bilow wa wejhi wejiga ku soo xiji wamaa aqbala iyo wixii ka hor yimaada ama ka hor yimaada oo min jasadihi jasadkiisa ah yafcalu dalika halaaa maraatin saddex mar ayuu sidaa samayna xirsi uma baahnid masaaji inaad marsato uma baahnid wax kalood u baahan tahay male intaa haddaad samaysa ilaah waa ku xifdina waana ku ilaalina wax walba oo dhiba ayuu ilaahay kaa ilaalina allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa noom ayaad akhrinaysaa ilaa aakhirka aayatulkursi waxaa noogu soo dambaysay qofka inuu qul huwalle berbilfalaq iyo berbinaas uu akhriyo jasadkiisana uu marsado iyo aayatulkursi wuxuu kaloo akhrinayaa aamana arasuulu rasuulku waa aaminay oo waa rumeeyey bimaa unzila ilayhi wixii xaggiisa loo soo dejiyey oo min rabbihi rabbigiis xaggiisa looga soo dejiyey ayuu rumeeyey waalmu'minuuna mu'miniintiina kullun aamana billaahi mid kastoo ka mida ilaahay ayuu aaminay iyo wa malaa'ikatihi <coughs> malaa'igtiisa iyo wa kutubihi iyo wa rusulihi ayagoo dhahaya laa nufariqu ma kala qaadqaadayna bayna axadin axad beenkiisa oo min rusulihi rusushiisa ka mida waqaaluu waxay dhaheen mu'miniintii samicnaa wa aacnaa maqalnay ateecnayna kufraanaka noo dembi dhaaf rabbanaa rabbiyo wa ilayka almasiir masiirka iyo marjica iyo laabashada xaggaagay ahaatee ilaahayow noo dembi dhaaf laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha naf ma kelifa ilaahay ilaa tabarteeda maahan iyo waxay awoodi karta lahaa waxay leedahay maa shaygii wanaag ah oo kasaba ay kasbata ayaa lagu jaasinaa wa calayha waxaa korkeeda ahaaday oo laga goynaa maktasabad waxay kasbatay oo dembi ah rabbana rabbigeenniyow laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddaan hilmaanno aw akhta'na ama aangafno waayahay buu dhahay ilaahay rabbanaa rabbiyo walaa taxmil ha nagu xambaarin calaynaa korkeena isran culays kamaa sidii xamaltahu aad ugu xambaartay oo kale cala aladiina kuwii korkooda min qablina annaga naga horeeyey waayahay buu dhahay ilaahay rabbanaa rabbiyo walaa tuxamilnaa ha nagu xambaarin maashay laa taaqata lanaa bihi aan tabar iyo awood u lahayn bihi maagaa ee wacfu canna iska kaaya cafi waqfir lanaa noo dembi dhaaf warxamna noona naxariisa anta mawlaana mawlaheenna iyo gargaarkeenna iyo tiirkeenna ayaa tahee fansurna allow nooga hiili oo nooga danaani cala alqowmi alkaafiriina qoomka kaafiriinta dushoodana nooga gargaar aayadaha waxay ku soo degeen aayadda ka horaysa suuratulbaqara labadan aayad oo ah lillaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi allah aayadahaa markay soo degeen ayaa waxaa dhacday inay saxaabadu nebiga u yimideen waxay dhaheen rasuulkii allah waxaa nala ku mashaqeeyey soon iyo salaad iyo cibaado aan qaban karno laakiin maanta waxaa la soo dejiyey aayad aan lagu dhaqmi karin wa in tubtuu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illah qalbiga waxa soo gala haddii la sameeyo iyo haddaan la samaynin haddii la muujiyo kulli waa laydin qabsanaa buu dhahay ilaahay saxaabadu waxay dhaheen aayaddan naga qabsa rasuulkii allow ma ku dhaqmi karno maca daalika ayuu yidhi nebiga ma waxaad rabtaan inaad dhahdaan sidii ay reer bani israa'iil dhaheen waa ahlu kitaabeynkii hore yuhuud iyo nasaara samicnaa wa casaynaa sidaa ha dhihina ee bal quuluu samicnaa wa atacnaa khufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir sidaa dhaha markaasaa aamana rasuul ay soo degtay markii mu'miniinta la ammaanay ayaa aayaddii hore la nasaqay oo ah wixii qalbiga ku jira hadduu soo baxo iyo haddaan soo bixin waa laydin qabsanaa ka gadaal waxaa lagu nasaqay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha nab la kelifayo mala ilaa awooddeeda maahane lahaa maa kasabad wa calayha maktasabad wixii xumaana ay shaqaysataan laga goynaa wixii wanaaga ay qabsatana waa lagu abaalmarinaa qalbiga wixii ku waswaasa dadka waa loo cafiyey marka rabbiyow hanoo qabanin haddaan hilmaanno ama aan gefno waad soomantaa raashina cunta waa laguu dhaafay khata ayaa wax kaaga dhacay si lama filaana waa laguu cafiyey ilaahow ha nagu xambaarin culays sidii dadkii hore aad ugu xambaartay oo kale meel aan masaajid ahayn ma ku tukan karin biyo waxaan ahayn ma ku tahaaro qaadan karin meel kastoo joogta waa ku tukan kartaa haddaa safar tahay haddaa biyo weyse ciiddaad ku weys qaadanaysaa dadka hore hadday dembi galaan oo dembi dhaaf ay rabaan inay weydiistaan naftooday goy jireen laakiin ummaddan sidaan ma astakfirullah ay waa loo cafina iyo wixii markaa la mid ah najaasada meeshay gaarto waa la goyn jira dadkan waa iska dhaqaayaan rabbanaa walaa taxmil calayna islan kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bihi waxaanan xamili karin ilaahu ha nagu xambaarine wacfu cannaa nacafi waqfir lanaa noo dembi dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta mawlaana adaa mawlaheena ahee fansurnaa noogana gargaar cala alqowmi alkaafiriina qofku markuu seexanayo wuxuu kaloo dhahayaa biismika rabbii wadactu janbii magacaagaan rabbiyow dhinacayga dhulka ku dhigaa wa bika arfacahu adiga magacaaga ayaan ku soo kor qaadayaa fa in amsakta haddaad qabatood iga celisa nafsii oo saan u hurda aysan ii soo noqon oo sidaa ku dhinto farxamhaa ii naxariisa wa in arsaltahaa haddaad ii soo dirtana faxfada ahaa ilaahow io xifdi bimaa taxfad bihi saad ugu xifdisa oo kale cibaadaka asaalixiina addoommadaada fiicfiican markaa seexanaysa sidaa dheh dhagacaaga dhulka markaa dhigta rabbi oo magacaagan ku dhiga isagaana ku soo korqaada haddaad nafsadayda qabato ileen dad badanasay u hurdeen ilaa hadda ku maqan fa in amsakta nafsii haddaad naftayda celisoodba ii soo dirin farxamha ii naxariiso naxariistaaday baahi u qabtaa wa in arsaltahaa haddaad ii soo dirtana faxfadhaa ilaahow ii xifdi oo ii ilaali ileen adduunka haddaad u soo dirto fitnaa badan meel walba xumaan iyo shayaatiinaa taagane wax xifdin kara male ilaa adiga maahane bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin saasaad dhahaysaa waxaad kaloo dhahaysaa markaad seexanaysa allaahuma inaka khalaqta nafsii ilaahayow adiga ayaa naftayda abuuray wa anta tawafaahaa adaad dilaayo oofsanaya laka mamaatuhaa geerideedaa kuu sugnaatay wa maxyaaha nolosheeda in axyaytaha haddaad noolayso faxfadhaa ii xifde in amadtahaa haddaad dishana fakfir lahaa ii dembi dhaaf allaahuma inii as'aluka alcaafiya ilaahu cafin ayaan ku weydiistay waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma qinii cadaabaka ilaahw cadaabkaaga iga kori yowma tabcahu cibaadaka maalintaad addoommadaada soo bixinayso sidaana markaa waa dhahaysaa allaahuma qinii cadaabaka yowma tubcahu cibaadaka waxaad kaloo dhahaysaa biismika allaahuma amuutu waaxyaa magacaagaan ilaahu ku dhimanaa kuna noolaana dhammaan inaad barataa lagaaga baahanyaha qasab maa dhammaan inaad wada akhriso qaybo ka mida ah haddaad akhriso way kaa kaafinaysaa biismika allahuma amuutu waaxya waxaad kaloo dhahaysaa subxaana allah alaaan waalaaiin walxamdu lilah alaaan waalaaiina wallaahu akbar arbacan waalaaiina boqole isku noqonaysaa soddon iyo saddex mar subxaana allaahi dheh soddon iyo saddex mar alxamdu lilaahi dheh waa lix iyo lixdan wallaahu akbar soddon iyo saddex dheh waa sagaal iyo sagaashan macnaha waxaad dhahaysaa arbacan waalaaiina soddon iyo afar mar boqol bay ku noqonaysaa xadiidkan wuxuu ku yimid baa la yidhi gabadha la yidhaahda faadima binti rasuulillaah ayaa shaqada guri guriga ku dhibtootay shiidkay ku shiidaysaa sida gabdhaha maanta jooga ma aha mashiin iyo waxyaabo kale wax u sameeya korontada dhulka u xaqda dharka u dhaqa raashinka u karisa kuwaa sidaa ma ahayn waxay aadaysaa bannaanka qoryahay keenaysaa shiidkay gacanteeda ku shiidaysaa badarkay tumaysaa ilaa gacmaheedii ay barareen faadima cali bni abi aalib ayaa qaba rasuulkee maqashay in qafaal badan loo keenay iyo naaga laga soo qabtay gaalada maca daalika way soo baxday guriga nebigay timid waa aabbaheed waa weysay caaishay aragto eeddadeed ah waxay tidhi haddii uu yimaado aabbahay u sheeg waxaan u baahanahay hal qaadim oo iiga shaqeeya guriga way iska soo baxday rasuulkaa yimid caaisha waa u sheegtay fariintii intaa ka gadaal nebiga wuu soo baxay gurigii faadumo ayuu yimid faadime iyo cali oo jiifa ayuu yidhi calaa rislikum sidiina ahaada dhexdooda ayuu fadhiistay lugihiisa ayuu ku fidiyey faadime waxay tidhi ilaa nebiga cagihiisa qabowgooda aan ka dareemay xabadkayga intaa ka gadaal ayuu yidhi nebiga waa isoo gaartay fariintaada ee ma kuu sheegaa khaadim wax kaaga khayr badan markaad seexanaysiin subxaana allaahi dhaha soddon iyo saddex mar walxamdu lilaahi dhaha soddon iyo saddex mar wallaahu akbar dheh eh, soddon iyo afar mar qaadim iyo wax adduunka saara kaasaa idinkaga khayr badane sidaad isaga dhibtow faadime aakhiraad wanaag iyo khayr helaysaa ninkaagana ixtiraam oo wanaaji wax allaala wuxuu u baahanya u samey khayr adduun iyo mid aakhiraad ku gaaraysaa saasuu kula dardaarmay cali wuxuu ahaa haddii safar uu ku jiro iyo hadduu gurigiisa joogo kama tegi jirin arrintan waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma rabba asamaawaati allahuma raba asamaawaati sabci wa raba alardi wa raba alcarshi alcadiim allah samaawaadka toddobadaa rabbi u ahow arlada toddobadaa rabbi u ahow carshiga cadiimka ee weyn rabbigoodow rabbanaa wa rabba kulli shayin rabbigeenna iyo shay kasta allah rabbiga u ahow faaliqa alxabbi waannawa allaha kala dilaaciya xabadda iyo nawaha xabadda waxaa loola jeedaa beeralayda markay dhulka ku ridaan xubuubtii xabadda badarka ah ilaahayaa kala dilaaciya oo geed weyn ka soo bixiya subxaana wa tacaala faaliqu alxabbi waannawa waa laftimireedka marka la abuuro dhulka marka lagu rido ilaahayaa soo dhaliya allahaas dilaaciya xabadda iyo laftimireedkow wa wamunzila alkitawraati waalinjiili towraad iyo injiil allihii soo dejiyey walfurqaani kitaabkan furqaanka waa qur'aankii acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari kulli shayin shay kastaa sharteeda ilan shartu aad bay u dhib badan tahay anta adiga aakhidu binaasiyatihi foodiisa haaye allahuma ilaahayow anta alwalu alla jiri jiray ayaa tahay falaysa qablaka shay wax hortaada ahaaday ma jirin wa anta alaakhiru alla jiri doona ayaa tahoo falaysa bacdaka shayun wax kaa dambayn doona ma jiro kullu shay shayin haalikun ilaa wajha wax walba waa baaba'ayan ilaa ilaahay maahane wa anta aahiru alla aahira ayaa tahay oo sareeya falaysa fawqaka shayun korkaaga wax ahaaday ma jiro daahir waxaad ku fasiri kartaa alla muuqda ayaa tahay muuqashada asaga lama arko balse waxaa la arkaa waxyaabaha asaga uu khalqo tusinay jiritaankiisa wa anta albaainu alla ayaa tahay oo qarsoon oo aragti aan lagu arkayn laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu lkhabiir lama arka asagaa wax arkaa falaysa duunaka shayun sokadaada wax ma ahaanin aqdi cana dayna daynta naga gud oo waqninaa min alfaqri faqiirtanimadana naga deeq ilaahayow waxaad kaloo dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii aطcamanaa ilaahay baa mahad iskale na quudiye wasaqaana na waraabiye wakafaana na kaafiyey waawaana na soo dumay fakam meeq qaab badan oo jirta oo miman laa kaafiya lahu wax kaafiya aan haysan walaa mu'wiya iyo wax markaa soo duma ilaahay ayaana soo dumoo na quudiyoo na waraabiyoo na kaafiyey oo ma'wadka iyo guriga aan na siiyey meeqaan haysanin wax kaafiya meeqaan haysan wax soo duma waxaad kaloo dhahaysaa allaahumma ilaahayow caalima alghaybi waashahaadati haybka iyo waxyaabaha muuqda allaha cilmigiisa lahow faatira asamaawaati waalardi samaawaadkii allada kan abuurayow rabba kulli shayin shay kasta rabbigooda iyo wamaliikahu kii hantayow ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa anta adima ahee alla kale inuusan jirin acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari nafsii nafteyda sharteeda wa min shari shayaani shayaanka shartiisii wa shirkihi shirkigiisa wa an aqtarifa calaa nafsii suu'an inuu nafteyda ku ikhtilaafo ama uu ku kasbo xumaan ow ajurahu ilaa muslimin ama muslim xaggiisa uu ii jiidayo qara'u qofku wuxuu akhrinayaa alif laamim tanziil waa suuratu assajdi wa tabaaraka aladii biyadihi lmulku waa marka uu seexanaayo hadduu yaqaan hadduusan aqaan kutubka waa ka akhrisan karaa haddii labadaba uu samayn karin dacooyinku iska akhrinaa keliya allaahuma aslamtu nafsii ilaahow laftayda ayaan kuu dhiibay ayuu leeyahay oon u sallimay ilayka xaggaaga wa fawaltu amrii amarkayga waxaan u tiiriyey ilayka xaggaaga ilaah waa hordooyaa waxaan kala ogahay malaha waa kaasaa amarkayga adiga maamul xaasidiin ayaa jira saaxiriin ayaa jira dad dhib badan ayaa jira ani uma jeediye rabbow adaa u jeeda iga fadli samay wa fawadtu amrii waan bandhigay amarkayga ilayka xaggaaga wa wajahtu waxaan u soo jiheeyey wejhi wejigayga ilayka xaggaaga walja'tu waxaan saaray oon ku cuskiya dahrii dhabarkayga ilayka xaggaaga ragbatan wa rahbatan cabsi iyo rajaba ilayka xaggaagay ahaatay ilaahayow naartaadana waa ka cabsanaynaa jannadaada waa rajaynaynaa cadaabkaagaan ka cabsanaynaa naxariis naxariistaada rajaynaynaa caybkaaga ka cabsanaynaa raxmadaada ayaan rajaynaynaa laa malja'a walaa manja minka makaanu magangal iyo meel lagaaga dhuunto adiga xaggaaga ma jira ilaa ilayka xaggaaga maahane aamantu bikitaabika kitaabkaagaan aaminay alladii anzalta aad soo dejisay iyo wa binabiyika alladii arsalta nebigii aad soo dirtay adducaa'u haddana duco waaye idaa taqallaba laylan qofku hadduu habeen isgediyo qofkoo dhan waxaa la rabaa xisni inuu ku dhex jiro iska dhaaf wax kale adoo hurdaaya haddaad dhinac isu gediso ilaa qofka bini aadamkaasuu u jiifo waa taqallubaa waa wareegaa waa isgediyaa waxaad dhahaysaa laa ilaaha ila allahu alwaaxid alqahaar rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma alcasiizu alghafaar samaawaadka ilaahay maahay alla kale ma jiro alla keligiis ah waaye waalwaaxidu keligiisa alqahaar oo addoommadiisa ka sarreeya rabbu asamaawaati waalardi samaawaadkii allada rabbigoodii wamaa baynahuma alcasiizu alkafaar allaha casiiskaa waaye alkhafaar ee dembi dhaafka badan ducaau lfazaci qofku markuu kasoo argagaxo fi nawmi hurdada waman buliya bilwaxshati qofkii lagu bileeyo oo lagu imtixaamo waxsha wax la yidhaahdo cabsi iyo argagax iyo keli ahaashii arrimooyin waxushnimo ah qofkii markaa lagu ibtileeyo saad hurdaysad hurdada kasoo argagaxday maxaa samaynaysaa malmal maa marsanaysaa xirsigii intaad soo baxsata maa xerahaysaa waxaad dhihi sidaana loo tilmaama hordadaad ka soo naxday wax badan ha dhihin acuudu bikalimaati illaahi taamaati dheh waxaan magangalay kelimooyinka ilaahay ee dhammaystiran min qadabihi xanaaqiisaan ka magangalay iyo wa ciqaabkiisa wa shari cibaadihi addoommadiisa shartooda wa min hamazaati shayaaiin shayaaiinta hamazaadkoodii waswaasintoodii wa an yaxmuruunii inay iisoo xaadiraan ilaahw iga qaba waa laysoo weerari rabaaye sidaa keliya dheh waxaa kalood samaynaysa markaa malaa sidaa darteed ilmaha markay soo naxaan malmalaaba u qasanba arrimaajada korkeeda islaamta u saar sankaa loo saara waa mamnuuc xaalada noocaasa magangeli way noo imaan doontaa ilmaha yaryarka acuudu kuma bikalimaat illaahi taamaatuu dhihi jira nebiga xasan iyo xuseen xersina ma waxiri jirin badana biyima looga keeni jirin sidaa darteed muslimiintu waa inay shirkiga iska ilaaliyaan ilaahayna dhabnimo u caabudaan acuudu bikalimaati illaahi attaamaati min qadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadiya wa min hamazaati shayaaiini waa yaxduruun intaa keliya dhe haddaad hurdada ka soo argagaxdo maa yafcalu man ra'a aru'ya aw alxulm wuxuu samayn lahaa qofkii riyo xun arka xulmiga waa riyada dhabdhabkaa loola jeedaa adoo lagu jiidaayo adoo god ku dhacaayo adoo libaax ku cunaayo adoo bahalku bursanaayo ayaad ku riyootay maxaad samaynaysaa yanfutu can yasaarihi alaaa sheekh hebelow maad dhahaysaa mashe cabduqaadiro iyo wixii lamida maya dhinacaaga bidixdaa afuuf saddex mar yastaciidu billaahi ilaahay ayuu ka magangelayaa min ashayطaani shayطaankii wa min shari maa ra'aa wuxuu arkay shartooda alaaa maraatin acuudu billahi min ashayطaani rajiim dhe intaasaa kaa kaafinaysa seexa kulli waa kaa tegaya ilaahay baa magan gashay subxaana wa tacaala bini aadam gadaashiisa haddaad gashaaba lagu badbaadiyaa ilaahay cadiimka haddaad magan gasho ka waran oo gadaashiisa aad ku dhuumato laa yuxadid biha axadan axadna yuusan u sheegin riyaxun haddaad aragto weligaa qofa u sheegin waxay ku dhibaysa male saddex mar bidixda afuuf acuudu billaahi min ashayaan rajiim be qofna ha u sheegin yataxawalu wuxuu ka wareegayaa can jambihi aladii kaana calayhi jambiguu u jiifay midig haddaad u jiiftay bidix usoo seexo bidix haddaad u jiiftayna midig isku wareeji saddexdaa arin ama afartaa arin sameey wax kale ma kuu soo noqonayaan ilaahayna wanaag buu ku siinaa subxaana wa tacaala yaquumu hadduu kari kara waa istaagayaa yusallii wuu tukanayaa in araada daalika hadduu rabo haddaad doonto way kasii fiicantaha intaad weysqaadato laba aad dukato aad sii seexato yaa kuu soo dhowaan karaba waa ma jirto ducaau qunuuti lwitri witrka qunuudkiisa ducadeeda waay allahuma ahdinii fii man hadayta wacafinii fii man cafayta watawallanii fii man tawalayta saasaa lagu ducaysanaa witriga marka la dukanaayo witriga waa salaadaha leilka markay dhammaadaan rakacada ugu dambaysa adducaau waa ducadii qunuuti lwitri witriga qunuudkiisa allahuma ilaahayow ahdinii i hanuuni oo fii man hadayta dulalkaad hanuunisa igu dhex dar wacaafini ilaahw caafi fii man caafayta dadkaad cafisay micigooda watawallanii ilaahayow iweli oo imaamul fii man tawallayta dadka aad tawallisay igu dar wabaarig lii ilaahw ii barakay fii ma actayta waxaad isiisay waqinii iga kori shara maa qadayta waxaad xukmisay sharteeda fa innaka taqdii adigu waxbaad xukmisaa walaa yuqdaa calayka laguma xukmiye laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun wuxuu sameeyey ilaahay lama weydiiye subxaana wa tacaala laakiin ayagaa la su'aalaa ilaahay asagaa wax xukmiye wallaahu yaqdii bilxaq wladiina yadcuuna min duuni laa yaqduuna bishay ilaa waxbuu xukmiyaa kuwa ka soo haray waxay xukmin karaan ma laha inahu shaniya laa yadilu ma dulayn kara laa yadilu man waalayta qofkaad adiga xiriiriso wax dulayn kara ma walaa yacisu wax sharafti u yeeli kara malaha oo cisayn kara man caadayta qofkaad nacdood goyso tabaaragta khayrkaagaa batay rabbanaa rabbiya watacaalayta waadna kor noqotee waxaad kaloo qunuudka dhahaysaa allahuma innii acuudu biridaaka min saqatika ilaahayo waxaan raadi ahaashadaada ka magan galay ciqaabkaaga wa bimucaafaatika min cuquubatika cafintaadan cuquubadaada ka magan galay wa acuudu bika minka adiga ayaan adleen kaa magan galay cadaabkaaga adleen kaa magan galay laa uxsii ma koobi kari hanaa'an amaan calayka korkaaga inaan ilaahan ammaano haddaan idhaahda caawo dhan ilaahan ammaana maba awoodi kariba saan u dhashilaan ka dhintaan ilaahay ammaana haddaan dho ma la ammaanin karo anta kamaa asnayta calaa nafsika intaas waa iga kaafise adiga intaad naftaada ku ammaantaad tahay waxaad kaloo dhahaysaa allahuma iyaaka nacbudu walaka nusallii wanasjudu wailayka nascaa wanaxfidu allahuma ilaahayo iyaaka nacbudu keligaa aan ku caabudaynaa walaka nusallii wanasjudu adaan kuu tukanaynaa kuuna sujuudaynaa wailayka nasca xaggaagaan u dadaalaynaa oon usoo soconaynaa wanaxfidu xaggaagaan wanaagga u badsanaynaa narju waxaan rajaynaynaa raxmataka naxariistaada wanakhshaa cadaabaka cadaabkaagana waa ka cabsanaynaa waayo ina cadaabaka cadaabkaaga bilkaafiriina mulxaqun kaafiriinta kii haleelaya waayo allaahuma inaa nastaciinuka alla waa ku gargaar weydiisanaynaa wanastakfiruka waa ku dembi dhaaf weydiisanaynaa wanufni calayka alkhayra khayr ayaan dushaada kugu ammaanaynaa walaa nakfuruka ma kugu kufrinayno wanu'minu bika waa ku aaminaynaa weyddiinaa wanaqdacu laka waa kuu khushuucaynaa wanakhlacu waxaan ka siibanaynaa oon nacaynaa oon ka fuqaynaa oon ag fadhiisanaynin man yakfuruka qofka kugu kufriya adikru caqiba asalaami min alwitri wuxuu qofku dhihi lahaa markuu ka salaamo noqsado adikru caqiba asalaami min alwitri witrka markuu ka salaamo noqsado subxaanaka almelik alquduus saddex mar dheh midda saddexaad waad la jahraysaa biha wayamuddu biha sawtahu midda saddexaad codkiisu kor u qaadayaa yaquul asagoo dhahaya subxaana maliki alquduusi rabbi almalaa'ikati waaruux taasuu markaa ku daraya ducaau alhami waalxusuni tiraayadii iyo murugtii aa naga badatay markastoon murugoona sixiroolaha u tagnaa <clears throat> iyo midka kutubka fiiriya markasta oon murugoona ilaahayan ka duruqna subxaana wa tacaala haddii la murugoodo dhibaato fara badan bay dadku sameeyaan laakiin ducaana la baraa maanta hamiga iyo xusniga iyo murugta naga baabicisa allaahuma inii cabduka dheh ibnu cabdika ibnu amatika naasiyatii biyadika maadin fiya xukmuk saasaad ku ducaysanaysaa allaahuma ilaahayow inii anigu cabduka addoonkaagaan ahay daciifaan ahay waa kuu baahanahay muruga ihaysa dhiba isaaran ilaahayow ibnu cabdika addoonkaaga canugiisaan ahay ibnu ammatika addoontaada canugeedaan ahay ilaahayo waa hooye aabe naasiyatii foodayda biyadiga gacantaaday ku jirtaa maadin waxaan ku socdaa fiya aniga igu socda xukmuka xukunkaaga cadlun fiya qadaa'uka xukunkaaga korkeyga aad ku xukmisa cadaalad waaye as'aluka waxaan kugu su'aalanaa bikulli ismi magac kastoo huwa laka adig kuu sugnaaday oo samayta bihi nafsaka naftaada aad ku magacaawday aw anzaltahu ama aad ku soo dejisay fii kitaabika kitaabkaaga aw callamtahu ama aad bartay axadan axad oo min qalqika qalqigaaga ah aw ista'harta bihi ama aad ku guurisay fii cilmi cilmu lkaybka cindaka agtaada ahaadaan kugu su'aalanaa an tajcala alqur'aana qur'aanka inaad ka dhigto rabiica qalbi qalbigayga rabiiciisa rabiica waxaa inta badan loo isticmaalaa guga roobka marka uu do-o barwaaqada badan ee timaada qalbigayga qur-aanka uga dhig wa nuura sadri laabteeda nuurkeeda ka dhig wa jalaa'a xusni murugteyda faydideeda ka dhig iyo wadahaaba hami murugteeda bixitaankeeda xusniga iyo hamigu waa isku macno dhow yihiin hami waa murug xusnigana waa tiraayada daran ayaa markaa loola jeedaa waxaad kaloo dhahaysaa allahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan galay min alhami murug waalxasani tiiraayada waalcajzi cajziga waalkasali wahsiga waalbukli bakhiiltinimada waaljubni fulaynimada wadalaci dayni daynta culayskeedii wakhalabati arijaali ragga guulaysashadooda rijaashu inay iga qaalib noqdaan ayaan kaa magan galay waad u jeedaa ilaahay ayaa la magangala ilaahayow hamiga ayaan kaa magangalay iyo xasanka saan soo tilmaanay ham iyo xasan waa isku macno dhow yihiin cajzi iyo kaslina saasoo kale waa in diinka laga caajiso waa in qofka uu caajiso waa in danihiisa adduunka inuu ka caajiso shaqadiisa inuu ka caajiso waxyaabaha uu rabay danta uu qabsanaya inuu ka caajiso kulli ilaahay ka magan gala waxaad arkaysaa ninku dhahay shaqada waaba aadi la ahayba sariirtaba maka degi kariiba waxaa loo samaynaa waxyaabo kale xirsiya loo samaynaa kan saa sameey kan boorsada geli kan afka geli waxyaaba been ah waaye kulli dheh ducada nebiga allahuma inii acuudu bika min alhamni waalxasani waalcajazi waalkasali adaa beri hore ka ordaaye waalbukli waaljubni bakiilnimo iyo jubninimo bakiilnimada waa in diinta laga bakiilo waa in xoolaha laga bakiilo cilmiga alla ku bari inaad ka bakiisho wax walboo khayr ah oo dadka aad u qaban karta inaad ka bakiisho ma fiicna waljubani fulaynimo inaad ka cabsato shaydaanka inaad ka cabsato cadowga inaad joobniyo waxyaaba noocaasa la timaado waa arrin dhib badan wadalaci dayn daynta dalaceeda waay iyo wakhalabati rijaali rijaasha qalib noqoshadooda ducaau lkarbi kurbada ducadeedii waay kurbaaba naga bixi weysay afar culimo waa markaasuu le i iyo akhri walwaltira wax la dhaho maba jiraba walwaltira ilaahay waaye subxaana wa tacaala sidaa darteed kurba markay kaa badata dheh laa ilaaha ila allah alcadiim alxaliim laa ilaaha ila allah rab alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allah rabu samaawaati wa rabu lardi wa rabu lcarshi lkariim waa kuu dhammaatay kurbadii waxaad kaloo ku daraysaa allahuma raxmataka arju ilaahu naxariistaadaan rajaynayaa falaa takilnii ilaa nafsii nafteyda ha ii tala saaran oo ha ii wakiilan darfata caynin waslix lii shanii kullah shanigayga oo dhan ilaahu ii wanaaji laa ilaaha ilaa anta sidaa keliya dheh korbii adi waa isdayseen macnaha amaa wax kale ha tilmaamin qurbadu arinteeda waa sida qurbada saasaa looga baxaa laa ilaaha ila allaahu alla alla aan ahayn ma jiro asaa qurbada keenay asaana qaada alcadiimu alxaliim waa alla cadiim ahoo weyn haddana dulqaad badan subxaanahu wa tacaala laa ilaaha ila allaahu rabu alcarshi alcadiim carshiga cawdciimka rabbigeeda waay laa ilaaha ila allah rabu samaawaati samaawaadka rabbigoodii wa rabu alardi arlada rabbigeeda waaye wa rabu alkariim allahuma raxmataka arjuu ilaahu naxariistaadaa rajaynayaa falaa takilnii ilaa nafsii nafteyda ha ii tala saareen darfata cayni waaslix lii sha'nii kullah xaaldaheegoo dhan iyo wanaaji laa ilaaha ilaa anta waxaad kaloo dhahaysaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin kurbaa kaa badatay haddaad sidaa dhahda way dhammaatay nebi yuunus calayhi salaam ka waran qoomkiisaa loo diray wacdiyaa la yidhi way ka xanaajiyeen wuu ka ordaa la dhahay waa ka xanaaqayba sida ilaa tilmaamay wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi waa dhuuntay qoomkii ay ka xanaajiyeen asagoo carab buuxa ayuu ka orday sida ilaah tilmaamay wa yunusa yuunus xis buu ilaa subxaana wa tacaala id abaqa ila alfulki almashxuun doon la buuxiyuu ku dhuuntay markii doontii uu baxay uu iska baxay sida ilaahay tilmaamay fadanna an lan naqdira calayhi wuxuu u meleeyey inaanan kari karin doontii ayaa dhaqdhaqaaqdo soco weysay waa la qoryo tuuray fafaahama fa kaana min almudxadiin qori tuurkuu ku soo baxay war yuunus nin fiican waayo dhaafaa la dhahay mar labaadaa la qori tuur asaa ku soo baxay war nin fiican waaye dhaafaa la dhahay mar saddexaad asaa ku soo baxay logaay gacmay ka qabteen baddaa lagu tuuray fasaahama fakaana min almudxadiin faltaqamahu alxuut buu dhahay ilaahay malaayaa dhunjiyey faltaqamahu alxuutu wahuwa muliim asagoo daga asagoo mulimah falowlaa annahu kaana min almusabixiin wuu tasbiixsaday subxaanaka inii kuntu min aaalimiin buu yidhi maahan hadduusan dhihi lahayn buu yidhi ilaahay lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcatuuna caloosha malaa'igu ku jiri lahaa ilaa maalinta qiyaamo sidaa darteed bannaankaa loo soo bixiyey fanabadnaahu bilcaraawa wasaqiim isagoo jiran oo bajaqbajaqa bannaanka loo soo bixiyey wa calayhi shajaratan min yaqtiin geed bocoreedaa loo soo bixiyey suu hoos uga helo iyo biyo markaa fiican ayaa loo soo bixiya buu dhahay ilaahay waambatnaa calayhi shajaratan min yaqatiin intaa ka gadaal wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yaziiduun waxaa loo diray ilaa mi'ati alfin waa boqol kun oo dad ah ow yaziiduun fa aamanuu famatacnaahum ilaa xiin dhammaantood way rumeeyeen waana loo raaxeeyey ilaa waqti markii nebi yuuni sidaasuu ahaa wadanuuni id dahaba muqaadiban fadanna an la naqdira calay fanaadaa fi dulumaat mugdiyaaluu ka dhex qayliyey mugdiyaalka maxaa waa mugdiga caloosha haweenimay ahayd badda mugdigeeda oo ka dhex qayliyey fanaadaa fi dulumaat muxuu yidhi an laa ilaaha ilaa anta ilaahow adi meahe alla kale ma jiro subxaanaka adigaa nasahan oon ceeb lahayn inii kuntu min alaalimiin anina daalimiintaan ka mid ahay malaa'igtu waxay dhaheen waxaan maqlaynaa nin codkiisana aan naga cusbayn meel dheer nin ka soo hadlaaya nu egoo tasbiixsanaya addoonkayga yuunis buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin fastajabnaa lahu waa ka ajiibnay kurbadii iyo murugtii baan ka faydnay buu dhahay ilaahay iyo kurbadii markaa haysay wakadalika nunji lmu'miniin mu'miniintana saasaan u badbaadinaa maxaan laa ilaaha ilaa anta dhahnaa hadday kurbana timaado sheekh hebelaaba noo joogay maanta sheikh uweysaa noo joog sheekh cabdulqaadiraa noo joogo intaasay xaaladda isku bedeshay fiiri nebi yuunis calayhi salaam ilaa eer wuxuu gaaray uu yidhi waxaan ku tasbiixsaday meel qof bani aadam uusan ku tasbiixsanin waa runtiis waa caloosha malaa'iga waxaad kaloo dhahaysaa allaahu allaahu rabbi laa ushriku bihi shay-an shirkigaana loo diidaa intaa waxaa laga hortegaya inaad dhahdo awoowow balaaya igu dhacday saan waayo xaaladeeda ilaahay ilaahay waa rabbigay waxna ma u shariig yeelay ducaau liqaa'i alcaduwi cadowga la kulankiisa ducadeedii waay haddii cadow alla la kulmaayo iyo weli suldaani midka suldaanka u saaxiibka beri baa maxkamadda lagaa wacay waxaa lagu yidhi dacwaa lagu qabaa ee imow albaabka markaad dhagta dheh allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim waa kaa jeesanayan iikoo dhanba waxaad kaloo dhahaysaa allahuma anta cabdii wa anta nasiirii bika axuul wabika asuul wabika uqaatil sidaana markaa waad dhahaysaa waxaad kaloo dhahaysaa xasbuna allahu wanicma alwakiil ilahay baaba nagu filan shiikh meeluu ka gala maba lahanba wax ku tafiiriya meel uga bannaan iyo boos ma laha xasbuna allah waaba dhammaatayba ilaahayaaba igu filan subxaana wa tacaala wakiilna asagaa markaa u nicmo badan allahuma ilaahayo inaa najcaluka waxaan kaa yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda wanacuudu bika min shuruurihim shartoodana waa kaa magangelaynaa allahuma ilaahayo anta cadudii garabkaygaa tahay wa anta nasiirii kaalmeeyahayga ayaa tahay bika axuulu adaan kugu wareegayaa magacaaga wa bika asuulu magacaagaan ku gaaraya wa bika uqaatila marka la dagaalama